waxaan kasoo sheekeynay ficilka amarka ah waxaan ficilka amarkaah amar ficilku wuxuu amar ku noqonayaa laba arimood kow haye kow haye dalaalatuhu cala alabi masalada labaad wa qubuuluhu yaa al khaaabati soo maah war fiican wey labada hadduu aqbalo waa ficil amar wey haduusan yaalmuqanaamukhaadaba uusan qaadanaynin laakiinse amar uu tusinayaa yeh maxaa dhahaysaa waa ismu ficilin ismu ficilin haye hadduu laakiinse amar uusan ku tusinaynin laakiinse yaalmukhaadaba wato afcaalulkhamsiska noqonaya muxuu noqonayaa afcaalulkhams waaya hadda waxaan gelaynaa uu sheikhu ku leeyahay ficilla ah, amar ah oo la laysu qabtay ma amar baa mise ma ma ficil baa mise maa walamaa goortii kaana bacdu kalimaati lamri amarka kalimaadkiisa kalimaadkaas qayb ka mid ah ay noqdeen mukhtalafan fiihi kuwa lasu khilaafay hal huwa ficilun ma ficil baa aw ismun ma isim baa lasu khilaafay nabahtu calayhi waxaan ku baraarujiyey kamaa facaltu sidaan kusoo sameeyey mila daalika fi lficil maadi wahuwanabahtu calayhi waan baraarujiyey sidaan soo sameeyey hee kamaa facaltu ka ficlii wey hee mila dalika fiiha fi lficli maadi wa huwa saddexdaa lasu khilaafay waa alaaun weeye haluma weey wahaatu weeye wa tacaala weeye saa kuwaa la kala baxaya tacaala iyo haluma ixdaahumaa tan koowaade an talzama waa inay joogtayso fa amaa haluma haluma soo ma ahan fakhtulifa fiihi waxaa laisu khilaafa fakhtalafa fiihi alcarab carabba isugu khilaaftay calaa luqatayni laba laba luqaa ku timaaday luqada koowaad waxaa weeye an talzama dariiqatan waaxidatan hal wado inay iska hayso walaa yakhtalifu uusan iskhilaafaynin lafduhaa erayeedu bixasabi man cid markii loo eego hiya iyaduba musnadatun ilayhi loo tiirinayo yacni waxba iska bedeli mayso haddii hal qof loo tiiriyo haddii laba loo tiiriyo hadii saddex loo tiiriyo haddii dumar loo tiiriyo haddii rag loo tiiriyo kulli hal sibaa loogu dhawaaqaya fa taquulu waxaad dhahaysaa halumma kaalay yaa zaydu zaydow waa wiilkii soo ma ah haye gabadhiina halumma labadii qof yaa zaydaani miyaa isbadasha haluma halumma yaa zayduuna halumma yaa hindu halumma yaa hindaani halumma yaa hindaatu wahiya sidaas in lagu dhawaaqo kelmadda aan la bedbedelin oo sida hal wada lagu wadaa luuqatu ahli xijaaz waa luqada iyo habka ay ugu akhriyaan hee reer xijaaz reer xijaaz waa maka iyo iyo taa'if iyo aagaas ba xijaaz la yaqaan yaa sidaas ayaana jaa waxaa ku yimi hee atanziilu qur-aanka ku yimaad qaala allahu tacaala waalqaa'iliina kuwa dhahaya liikhwaanihim kudhahaya halumma ilayna noo kaalaya haa annaga xaggayda kaaya halumma ilayna rag badan bay la hadlayaan haddana hee halumma halummu marka luuqadaas wataa ay iitu ilayna noo imaada wa qaala tacaalaa qul dheh nebi maxamedow halumma warkeen la imaada shuhadaa'akum la imaada ay axdiruu soo xaadiriya shuhadaa'akum haahay kuwii markhaatigiidiin ahaan lahaa wahiya markay halumadaas isbadbedelaynin oo reer xijaas agtooda aysan isbadbedelin yaa cindahum agtooda ismu ficlin weeye ficil amar ma aha maxaa weeye ismu ficlin laa <laughs> ficla amrin ficil amar hee ma aha warkama ku dhacay ficil amar hee sababtu maxay tahay sheegay sababta waatan liannahaa maxaa yeelay wain kaanad haba ahaatee daallatan cala alabi amar iyo farin lagu faraya haba ku tustee laakinahaa laa taqbalu ma aqbalayso yaa almukhaadaba ma ogola waa luqadee luqadani ahlul xijaazi weeyaan waaniyatan labaadna oo luuqada kale ah cantalxaqahaa waa inay haleeshaa an tulxiqahaa waa in la haleysiiyaa bidamaa'iriilbaariza waa in lagu daraa damaa'irtii maarisada baarisa maxaa ka wadaa muuqatay yacni bixasabi man ayadoo la eegayo cid la eegaya hiya iyadoo waa loo tiirinayo haa tusaale fa taquul waxaa dhahaysaa halumma kaalay waa wiilkii suma jedid labo halummaa kaalaya waa laba qof saddex halummuu kaalaya waa rag badan haye dumar badan wa hal mumna kaalaya dumarow bil bilfaki adoo kala fujinaya labada miin soo meshadnayn kala fuji buu ku leeyahay haye wa sukuuni laami laamtana reebaya laamtaasaa laba la isugu qabtay laamtu ma laamta hal ku jidhaa mise laamul kelima wixii la dhihi jiro sarfaha ah miyaa la sheegayaa warkama ku dhacay yaa sarfahaasoo faaulkelima caynulkelima iyo laamlklima soo maa faawa xarfikoodlacaynna waalaamna waa aakhirkii marka oo sukuuni laam markuu leeyaha laamta la sheegayo ma laamta meesha ka muuqato hal ku xigtaa mise waa kelmadda haluma laamulkelimadeeda oo miimkaa reeban buu sheegayaa labadaba way noqon kartaa labada kee tahayba waa in la reebo dee labada kee tahayba hee waa in la reebo weeyaan wahalumii baa buu dhahayaa wey markuu gabar la hadlayo wahiya tani waa luqatu bani tamiim baa iskale wahiya iyaguna cinda haaulaai kuwaan reer bani tamiim agtooda ficlu amrin weeye ismu ficil maaha sababtu maxay tahay yaa lidalaalatihaa cala alabi inay fariin amara kuu sheegayso wa qubuulihaa yaa almukhaadaban ay qaadatay warkaa waa ku soomaa amar weeye markaa waayahay waqad tabayana waxaa caddaada markaa bimastashhadtu wixii aan soo deliishado bihi min alaayatayni anna halumma halumma tustacmalu waxaa loo isticmaalaa qaasiratan ay laazimatan buu ka wadaa iyo wa mutacadiyatan oo wuxuu ku leeyahay sheikhu raximah allahu tacaala meeshan uu ka yahay halumma shuhadaa'akum soo ma ismu ficil waa taqaanaa shaqadii ficilku qaban jiray soomaa walqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna wuxuu yidhi labadii ayaga soo qahriyay xaggaa waxaa ka soo baxday dee laazim iyo mutacadi maxaa laga wadaa laazim waa fixi ama mafcuul qaadan oo faacil ku jooga soo maahan mutacadina maxaa laga wadaa wixii qaata wuxuu lahada fiiri halumma shuhadaa'akum shuhadaa'akum waa mafcuula halumma ismu ficilkaasa iskale ama halumma ilayna xagga yadaga imaada markii la yidhina macnaheedu maxaa weeye faacil way ku joogtaa keliya mafcuul ma qaadan meesha mafcuulka maxaa yimaaday ilayna aw jaari majruura marka xagga wuxuu leeya aayadda horena waa laasim halumada ku jidha halumada ku jidhahee shuhadaa'akuna maxaa weeye mutacadi iyo mafcuul bay qaadata halumada horena mafcuul ma qaadano meesha mafcuulka ilayna jaarmajruura u yimaaday macnuu halumma laasimna waa loo adeegsadaa mutacadina way noqotaa buu ku leeyahay mutacadina hee way noqotaa waaya waaya marka see loo icraabayaa halumma dumma ma ciraabi yaa dumma see ciraabi jirta ficil amri mabniyon calaa mabniyun cala sukuuni soo maahayn waxurika firaara min iltiqaa'i saakiniin baa dhihi jirnay sodaas maahayn halumana waa la mid halumaana waa afcaalu khamsa sidau ciraab ficil amr nuun calaa xadfi nuun walifna waa faacil soo ma jeedid halummuuna maxaa dhahaysaa afcaal khamsa u ciraab ficil amr mabniyun calaa calaa xadfi nuun walwaawu faacil halmumna waa ficil mabniyun cala sukuun ilaah aada uktubna mase u ciraabi laha uktubna nuunaaacilsoomahan tanna waa la mid waa ciraabtii ayaduna halummi maxaa dhahaysaa ficla mabniy calaa xadfi annuun ka afcaal khamsa wey saasoo iraabaysa wa amaa haati haatiya wa tacaala facaddahumaa waxaa ku tiriya jamaacatu min annaxwiyiin ba waxay ku dareen mid fii asmaa'i lafcaali ku daray oo wixii ismu ficilla weeye bay yidhaahdeen wasawaabu annahumaa hee ficilaa amrin waa ficil amar labaduba bidaliil waxaa daliilkuwa anahum ayagu daalaan cala dalab inay tusinayaan watalxaqumaa waxaana gelaysayaa ulmukhadaba gasha warkaa ku dhacay soomaa maxaan dhihi kartaa buu yidhi haatii kaalay watacaalay ilaamka kordhig watahee watacaalay sama gelin waclam labadiibu ku kala saarayaa marka waclam waxaa ogaataa ana haati haati haati yaa maksuurun inay tahay abadan weligeed weligeed haati anahaatihee haa waclam ogow buu yidhi anna aakhira haatimiya yacni saas midin qorayaa haa haati aakhirkeedu maksuurun abadan weligiis wuu hoos dhigan yahay weligahee wuu hoos dhigan yahay oo macnaha xarfi cilla ku jira yani maxaa haati waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi ilyaai irmi bay la mid tahay yani waa fahamta soo maahan irmi bay la mid tahay waaya ilaa mooyaane idaa kaana hadduu yahay idaa kaana haddii la helo dheh idaa kaana hadda u sugnaatay lijamaacati diku rag badan haatiyaa loo yeeri karaa hal wiila ah, hal gabara ah, laba gabdhood laba wiil rag badan dumar badan soomaan kulli wuxuu ku leeyahay shiikhu haati waa la hoos dhigayaa markii laga reebo mooyaane jamac dukuura ah, oo wow markii la raacinaya yani ayada maxaa la samaynayaa fa innahu yudammu he waa la godayaa maxaa la dhahayaa fataquulu haatu wuu keeni doonaa fataqul waxaa haati yaa zayd haati kaalay soo ma ahayn haati macnaheedu zayd waaya ciraab marka haat ficlan uniy calaa xadfi can ficilla faacilkiisuna weeye anta yaa zeydna waa taqaanaa soo maa haatii hindu haye haatii yaa hindu maxaa xadfu nuun xaatii gabar baa la hadasha ficil amrin mabniyun calaa xadfin mabniyun calaa xadfi nuuni soma jeedid lanna min afcaali yaaduna faacil bay noqonaysaa haatii haye haati yaa yaa zaydaani laba zeedoo kaalaya aw yaa hindaani ama laba hindoo kaalaya haya haatiya ciraab ficil amniy calaa xadfi nuun wahaatiina haatiina kaalaya yaa hindaatu yaa ciraabaya haatiina haye ahaa maxaa dumar baa mutnuun iska lahaan jiray dumar baan afcaal khusama ku jiraan yaa dumar baan afcaal khusama ku jiraan afcalna waa hal gabardee haatii weeye waa tagta haye mabniyu calaa sukuun wey maxaa u diidaysaa hadiidin mabniyun hee calaa sukuun weyaa dhahaysaa liitisaalih binuun niswa uktub balciraab hadde uktub ciraab nuunna raaci uktub uktubna uktub ficil mabniyu calaa sukuun litisaalih niswa wa nuun hee eh, faacil soo maahan kama duwana saa u wad haatiina kaalaya weyaa haye soo haray maxaa dhahaysaa kullu daalika intaasoo dhami bikasri taaci tacda la hoos dhiga weeye intay ka sameyn yihiin soomaa hal wiilkeen haati hal gabara haatii hal laba qof haatiyaa suma jeedaan dumar badan haatiina haye tuqul waxaa dhahaysaa haatuu yaa qawmu la imaado keena bidammiha in la godayo haatuu la dhahayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qulkeenqul waxaa tidhahdaa haatuu la imaada burhaanakum la imaada suma jeedin haatuu burhaanakum oo asalka hore waxay ahayd haatiyuu bay ahaydoo markaasaa damadii yaada saarnayd waa la cuslaysiiye culays weeya baa la yidhaahday haa istudkirat damatu calyaa haatiyuu bay ahaydoo culays weya inaga daaya culayska ah, ok maxaan samaynaa marka waa la tuuray yadii yadii markii la tuuray faltaqaa saakinaan maxaa kulmay yaa laba reeniin baa kulmay yadii iyo godaalkii laga tuuray iyo wowdii iyo meeshaa kusoo xilsowma meesha o maxaa la sameeye marka yadiina waa laga dabato marka hore maxaa la tuuray xarakadeedii haddana waa laga daba tuuray maxaa isu soo haray marka ta hoos dhigan iyo wow wadummat itaau litanaasub ta'dii markana waa la guday siday wowga ugu hee ugu mudnaato lianna alwaawa ukhtub damma haatu baa soo baxaya marka haatu icraab waaya marka maxaan leenahay haatu ficil nuy calaa xadfi nuun afcaal hamsa caadiya noqonaysa waaya warkaa marka meel baan saarna soo ma ahaati marka xayaati xukunkeedu muxuu yahay weligeeda hoos dhig ana aakhiratacaaltacaal akhirkeeda maftuuxun abadan weligeed waa la kordhigayaa ayada fi jamiici axwaalihi xaaladihiisa oo dhan min hayri istinaain ad soo reebin muxuu makhristaan ka wadaa wow mactahee wowda macta la kordhig buu leeyahay taquul waxaad dhahaysaa tacaala yaa zaydu tacaala yaa zaydu tacaalow kaalay aydoo kaalay haa tacaalow kaalay maaya tacaala yaa aydu zaydo hee kaalay zaydo maxaan ciraab tacaala ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila tacaala wey macnuhu alif baa ku waaya haa tacaalaa yatacaalaa tacaala waya marka way fahamta soo maahan taasaa ku wadaysa haye haye gabadhii keen watacaalay yaa hinday kaalay tacaalay icraab ficil amni calaa xadfin nuun walyaau faacil marka haye labadii qof tacaalayaa waa ciraabi kartaa xadfi nuun wey yaa hinzaydaani wa yaa hindaani watacaalow yaa zayduuna tacaalow ha qul tacaalow soqonya qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlalkitaabi tacaalow mise tacaaluu wey low maysanayn ha tacaalow icraab tacaalow ficil amni calaa xadfin nuun ha qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum qaala allahu tacaala wuxuu yidhi fatacaalayna umatickuna tacaalayna yaa ciraabaya hadda fatacaalayna ciraaba dhaqsada min ficil amniy calaa asukuun ha ficil amniy calaa asukuun waaya tacaalayn sidaa daraaddeed wuxuu ku yidhi shiikhu watacaalaynayaa hindu wakulu dalik bilfatxi qaala allahu tacaala qul tacala atlu maa xarama rabbukum tacaalanumatiixkun wa min hama halkaa markii la marayo laxanu waxay laxni ku tilmaameen naxweeleydu man qaala qoladii tiraahday tacaalii uqaasimkiil humuuma tacaali oo maxee maxaan ihahay tacaalay maxaa marka u yidhahda tacaaliibi ajaaratanaa buu yidhi ayaa jaaratanaa hoos midin ku qalmalena soo ima horeeyo aquulu waqad naaxaat biqurbii xamaamatuun ayaa jaaratanaa hal tasmaciina bixaali aquulu waxayn walxaa qad naaxad ee dhawaaqda biqurbii minudha xamaamatun shimbir baa eeg dhawaaqda ayaa jaarataa ayaa jaarataa cilaadkeeda ma lahayaa ayaa jaarataa maxaa weeye ayaa xarfu nidaa jaarataa munaadaa mansuubun hee bifatxatin muqadaratin calaa maa qabla alyaai almutakalimati almunqalibati ila alalifi xasrataa weyade ma ilowdeen haye hal tasmaciina ma maqlaysaa bixaali ma maqlaysaa ayaa jaarataa maa ansafa dahru daharkii iyo waqtigu magaranaysaa noomahee nooma wanaagsamaynin beenna dhexdayada tacaalii buu kaalay u uqaasimkii aan kula qaybsada murugaya tacaali maxaa inu yihahda ba yidhi maxaa yeelay maftuuxun abadan baa la rabaa soo maaha ficlmudaaricwalamaa goortii faraqtu aan dhameeye min dikri calaamati lamri aan dhameeye wa xukmihi aan dhameeye wa bayaani maa shay caddayntiisna aan dhameeye waqhtilifa fiihi lasu khilaafa minhu min almri xaaluu ka mid yahay shallatu waxaan ku saddexeeyey bidikrilmudaarici mudaaric sheegidii fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu mudaaric calaamadiisu an yasluxa waa inay ku haboon tahay dukhulu lamlam inay gasho calayhi gasho naxawu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ah lanbaa geli karta wadakartu waxaana sheegay buu yidhi annahu waryashaaniya laabudda waxaa laga maarmaana an yakuuna fii awalihi awlka inay kaga jidho xarfun xarf oo min xuruufi na'aytu ka mida na'aytu waan fogaada wahiya annuunu waalif walyaa watanaxwu naquumu wa aquumu wayaquumu wataquumu watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi arbaca afartaas axruf almudaaric baa lagu magacaabaa wainamaa dakartu waxaan saa u sheegay wainamaa in kalamaa dakartu waan sheegay xarufalmudaaracada haadihi alaxrufa waan sheegay icraadan hordhicid iyo watamhiidan ugoglid aan udhabaxaaridhe lilxukmi aan u dhabaxaarayo alladii xukunkaasoo bacdahaa ka dambeeya laa uma sheegin buu yidhi laa ay laam adkurha weeye uma xusin xuruufta mudaaracada liucarifa saan kuugu qeexo darteed hee biha alficil mudaaric wuxuu ku leeyahay anugu ku dhihi mayo ficil mudaaric calaamada lagu gartaahi waa xuruufta ina kudhihimayo ee waxaan kugu sheegay keliya inaan ku sii fahamtid firuurtana ficilka mudaac laga bilaabaa ee ma ahan calaamada keliya lagu garan karo macnuu waa sidaa yacni ficilkan maxaa u garan kartaa a baa ka horaysa ama na ama ya ama ta calaamad dhammaystiran uma aha maxaa dhacay shiikhow maxaa yeelay li'anna anagu wajadnaa waxaanu aragnay xuruuftaasoo tadkhulu gelaysa calaa awal ficil maadi gelaysaanu aragnay xuruuftii aad iyo nacd iyo soo <coughs> yaa <laughs> waxaa aragnabuu yidhi galay ficil maadi marka ma dhihi karno meeshaa ku aragto xuruuftaas waa ficil mudacna ma dhihi karno war ma garato waxaan ku hadlay yaa kariim haye waa masaale cusub oo waxaa dhihaysaa buu yidhi akramtu senseed baan karaameeyey wixii waa maada haddana maxaa ugu horeeya Ah, wa tacallamtu lmasala masaladii baan bartay ta hwarsoana maadi wa narjastu dawaa dawadii baan narjaska geedka kasoo sameeye narjas waa geed culimmadu geedka ilfahmi waaye waxay dhihi jireen waa shajaratun filyamani geed yaman ku yaal wey marka narjasadu geed yaman laga helay baa layidhi idaa jacalta haddaa ka dhigto wey fiihi narjisan aa ka dhigto wayarna'tu ashayba ciradii baan u dharoobayoo cellaan u mariye ay idaa khadabtahu bilyuranaa'i waa hul xinaaw yuranaagu waa xinihii yarna'tu waan u xuneeyey xina u mariye wey wa inama alcumda xaggaa marka wuxuu leeyahay yani wuxuu rabaa inuu kaa saaro maskaxaada a iyo na iyo meel ku arkay markaasaa mudaaric ku qaata inuu kaa saaro raba waxaas qaacida asala maaha buu ku leeyahay e waaya maxaa weeye wuxuu yah haddaba dhegayso wa inama alcumda shayga tiirka ah fii tacriifi lmudaarici mudaaric markii la raba in la garto shayga tiirka ah lagu garan karaa waxa weeye dukhuulu lam calayhi lam inay gasho wey ficilka mudaaric ka dhowto lam gelin kartaa waa fahamta soo axkaam lficl mudaaric walamaa goortii faraqtu aan dhameeye min dikrin calaamatin calaamadiisa sheegadeedaanshasheegaysharactu waxaan gudagalay fii dikri xukmi xugsanaa sheego fadakartu waxaan xusay buu yidhi ana lahu inuu leeyahay xukma inuu leeyahay xukman xukman oo biictibaari awalihi xagga hore ah wa xukman xukma oo biictibaari aakhirihi xagga dambe ah fa amaa xukmuhu xukunkiisa biictibaari awalihi ah fa inahu isagu yudamu waa lagodaa taaratan baa lagodaa yuftax waa la kordhigaa ukhraa mar kale fa yudamu ficilkii mudaarica waa lagodaa in kaana haduu yahay almaadi maadigu arbacata arifin haduu yahay haddaa ku wada socaadi maa intaantinsaqaana weyaan sawaaun kaanat kulluhaa usuulan naxwu daxraja yudaxriju wuxuu ku leeyahay ficilka maadiga haduu hadduu afar xaraf ka kooban yahay afartaa xaraf ama dheeraad ha ahaado midi ama kulli wadaa usuul ha noqdaane mar hadaa mudaaric ka dhegaysid god warkama ku dhacay oo daxraja iyo kulli waa asal daxraja mid haddii la tuurowixiibaa isbedelaya ama se wuu ku yidhi maye kaana bacduhaa aslan qayb baa asala wa bacduhaa zaa'idan qaybna waa dheeraad maxaan dhahaysaa markaa akrama oo kale asalku waa karuma maxaa zaa'id ku ah aada laakiinse zaa'id iyo as hadda shaqo sarfe ma haynee hadda shaqa mudaficil eh, naxwa haynaaye naxwuhuna maxaa asala maxaa farax ma eege muxuu leeyahay meesha afar ma taalla mise ma taallo ana asal farax shaqadeeda maahe warkabaa ku dhacay soomaa waxaan afar baa taale god iyo baa dhahaysaay fa ina alhamsata hamsadu fiihi ku jidha zaa'idatun weeye li'anna asluhu wuxuu ahaa karum wuu ahaa wayuftaxu waa la godaya ayaa kordhigaya idankaana hadduu yaal maadi maadigu aqala wax ka yar minal arbacati ka yar oo saddex laca amase ah, agtara ka badan minha arbaca ka badan oo ahee ah shan amahee lix tusaale ku siinaya falwalu kan yaroo afata ka yari daraba weeye yadribu dhe wadahaba yadhabu dhe wadakhala yadkhulu dhe wathaani kan labaadna intalaqa weeye waa shan xabo yantaliqu dhe waistakhraja waa lix xabo yastakhriju dhe wa amaa miya xukmu xukunkiisa biictibaari aakhirihi markii xagga dambe laga fiiriya mudaaraca xukunkee qaadanaya waa kan fa innahu mudaaricu taaratan mar yubna cala sukuun mabniyu cala sukuun buuba noqdaaba wa taaratan marna yubna cala alfatxi mabniyu cala alfatxi buu noqdaaba wa taaratan marna yucrab waa la ecraabaa ficilka muxuu yeeshay xaaladood mar muxuu noqdaa mabniyu cala sukuun marna mabniyu cala alfatxi marna yaa fa haadihi tani alaau xaalaatin waa saddex xaaloo liaakhirihi ku imaanaysa weeyaan kamaa anna liaakhirihi sida liaakhiriilmaadi sida maadiga akhirkiisuba alaaa xaalaatin uu leeyahay waliaakhirilamrina alaa xaalaat leeyahaymaadigu muxuu yeeshay saddexdii maadiga ii sheega mabniyu cala alfatx mabniyu cala sukuun mabniyu calaa dambi maa amarkiina mabniyu calaa sukuun mabniyu calaa xadfi xarfi cilla mabniyu calaa xadfin nuun amarkii madaaric muxuu yeeshay mucrab mabniyu calaa sukuun mabniyu cala alfat warkaa qurac soo ah binaa mudaaric wixii mibniga ahaa buu horeysiiye cala sukuun fa amaa binaa'uhu dhismihiisa cala sukuun lagu dhisayaa fa mashruudun waxaa shardu ah bian yatasila bihi ina la xidhiidho nuunu inaati la xidhiidho naxwu anniswatu yaqumna yaqumna icraab ficilun mudaaricun mabniyun cala sukuuni litisaali binuunniswa damiiru muntasil mabniyu cala lfati fi maxali rafci faacil waalwaalidaatu yurdicna way nuujinayaan weeye waalmudallaqaatu yatarabasna xakortaan ee khabarun bimacnaa inshaa weeyaanoo yatarabasna ay liyatarabasna weeye ha sugaan wey wa minhu waxaa ka mida kuwii cala sukuunka ahaa an yacfuuna baa ka mida ilaa an yacfuuna oo asalku wuxuu ahaa waatan lianna alwaawa wawda yacfuuna ku jidha asliyatun weeye ficilku marka hore wuxuu ahaa wahiya waawa cafa yacfuu saasuu ahaa yacfuu saas ma ahayn dee markuu sidaas ahaa baa nuunu niswa raacday wax kale lama samayn waa lagu daray keliya maxaa la yidhi yacfuuna yacfuuna haye walficlu ficlu nuun cala sukuun weye litisaali binuuni wa nuunu nuuntuna faacilun weeye mudmarun caa'idun ku laabanaya calalmudallaqaati ku laabanaya kuwii la furay wa wasnuhu yafculna inafmea laga tuura yacfuu miisaan saar yacfuu yaf wa intaade yacfu soo afar maahan yafculu waa dhan tahay nuuntii baa lagu soo daray yafculna bay noqoto markaa waa yaktubu oo kale yani yaktubu muctalo weeye walaysa haada tan yacfuunadan haddaa ujeed ilaa yacfuuna soo ma jeedid lamid ma ahan buu yidhi ka yacfuuna yacfuunada aad dhahayso fii qowlika markaad leedahay arrijaalu raggu yacfuuna way cafiyeen markaad leedahay yacfuunadan yacfuunada muuqaalka isaga mid yihiine hee xagga hee isaga haye bal ii faahfaahay lianna tilkal waaw ku jidha yacfuuna ku jidha oo ragga ah waawu damiiri ljamaacati waa wawdii ragga faraha badan tilmaamaysay almudakariina almudhee almadkuurina mid qoraya almudakina ee labka laga dhigay kal waawi waa wowdii ku jidha oo kale fi qawlika yaquumuuna asalkusi yaquumu ma ahayn rag badan keen muuna wowbaa keensan miimkaa wow kasii daba keenaysa soomaan kadib baa nuuntii keenaysa afcaalulhamsa noqota tanna saasoo yacfuuna yaquumuuna ee lamidta waa afcaalulhamsa haye oo sheikoo wowdii meela maala dhaho yacfuuna maala xudifat waa la tuuraywataan meesha minhaajfiqu maxay dhihi jireen minhaaj lama hore ordo halo ordi minhaajka lama hore ordo wuu ku dardaraya kale daba soco asagaa ku keenaysa u socdee mar hadda inaan daba socono wey wuxuu yidhi walaamu lficli ficilka laamtiisao yacfuu asalkii hore soo yacfuu ma ahayn eeg dumarku markii yacfuu nuun keliya ku darsadeen maxay ka dhigteen yacfuuna miisaankii saxd ahaa marka yafculna buu ku socdaa raggiibaaragow yacfuu oo ficilkoo xanuunsan bal ka dhigta waxay yidhahdeen dhegeyso haddaba laamul ficli maxaa yacfuu ah maxaa ah yacfuu laamul ficli waar hadla waawda soomaan xudifat waa la tuuray horta tuur xagga naga dhig ayada wa wanuunu nuunta hadda ujeedo yacfuuna nuunta ku jidha ragga tilmaamaragga la socotaana calaamatu rafci wa calaamad rafcad tusinaysa maxaa lagu godaa marfuucune bihubuuti nuun soomaahan weeye nuunta ku jidha yacfuuna dumarkana maxay tahay waa niswa waa faacil tanna maxaa weeye waa calaamad tusinaysa meeshinay godan tahay haye waa wasnu miisaan saar marka yafcuuna yafhee cuuna weya buu ku leeyaha marka waaya marka meeshan yacfuu marka heed baa horta waxaa imaaday laba wow yacfuu iyo wow reeban iyo wow kale iyo nuun somaan meesha maxaa isuu yimi laba wow oo reeban marka yaa la tuuri karaa baa layidhi waxay wowdii ficilka ha la tuuro sababtu maxay tahay amaa binaauhu cala lfatxi somaha fa mashruudun waa mid lagu shardigay bian tubaashirahu inay raacdo nuunu tawkiidi ay raacdo lafdan wa taqdiiran kalaa layunbadanna oo kale waxturisat markuu ku leeyahay mubaashara waxaa laga soocayaa bidikrilmubaasharawaxturisa wuxuu ka soocay shiikhu bidikrilmubaasharati markuu sheegayay min naxwi qowlihi tacala walaa tatabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun iyo la tublawunna fii amwaalikum iyo fa imaa tarayiinna yeelay waa la kala dhex galay fa ina alifa alifta filulaa ku jidha walwaaw waawda fi thaaniyi ku jidha iyo walyaa yaada fi thaalii ku jidha hee faasilatun waxay kala dhex galeen bayna alficli iyo iyo dee iyo wanuuni fahuwa isagu mucrab weyn laa mabniyu marka wakada saasoo kale waxaa taasoo kale ah yacni mucrabkii waxaa kaloo noqonaya low kaana alfaasilu faasilku hadduu yahay muqadaran hadduu mid qarsoon kaanalficlu noqonayamucrabun buu noqon saale walaa yasudunnaka can aayaat illah soo maahan iyo wala tasmacunna asaga hatan faahfaahinaya wuxuu leeyahay meeshan caynka nuunta ujeedad iyo ficilka wax qarsoonoo u dhexeeya baa jira buu ku leeyahay saa daraaddeedna waa mucrabe mabni maaha shiikhuu bal ii waatan mil waaya hayra laakiinse Eh, walaa tasmacunna iyo milahu wixii la mida hayra laakiinse anna nuunan rafci nuunu rafcadii xudifad waa la tuuray takhfiifan baa loo tuuray litawaali amhaali kadibna iltaqaa saakinaani wa asluhu hadduu ku wa asluhu asalkeedu wuxuu ahaa qabla dukhuuli ljaazimi yasudun soolaa kuma jidho yaa waayaha waaya wuxuu ku leeyahay intaan la reebin ka waxay ahayd yasuduu nanak rag badan baa lala hadlayay soo ma ahayn falamaa goortii dakhala uu galay aljaazimu uu galay wa huwa laa annaahiya weeyaane markuu galay xudifat nuun horta waa la tuuray nuuntee la tuuray nuunu rafcadii baa la tuuray idan waa ficlun mudaaricun majzuumun bilaa annaahiya wacalaamatu ismi xadfun nuun horta waa la tuuray maxaa isu muuqday marka yasuduu wow reeban iyo nuun shadan yasuduu iyo nuun shadande iyo kaaf ka dambeeya soomaaan faltaqaa saakinaan baa kulmay oo ah alwaaw oo reeban iyo nuun ee kordhigan ba fa xudifat ilwow wowdii baa la tuura ma waxaa loo tuuray naxgoole maya lilictilaaliha cillo darteed baa loo tuuray in la tuuray maxaa ku caddaynaya waa wujuudu daliilin daliil in la helay yadullu ku tusinaya calayhaa in meesha wuu ka maqan tahay wa huwa damma walaa yasudu sama godna duudaa godani ina eeg eeg laa ilaaha illa allah yaktubu nuunituukid raaci yaktubanna suma kordhigaysid wuxuu leeyahay meeshan walaa yasudu waa la godayaa nuunu tawkiidna way la socotaa caddayn godaalkaas wuxuu caddaynayaa meeshan wow inay ka maqan tahay oo ku jidho oo lil ictiraali looga saarayo si kale looga saarin marka wowa meesha qadaran buu ku leeyahay oo maxaa caddayn u haystaa way godan tahay oo shiikhu haddaysan wow ku jirin waa la kordhi maxaa maxaa la dhihi lahaa yasuud dannaka dannaka la dhihi buu ku leeyahay marka maxaa loo goday wow baa ku jidha faacila maxaa ku jira meesha wow faacilaa ku jidha waqudira alficlu ficilkiibaa la qadaray wuxuu ka wadaa waqudira icraabulficli buu ka wadaa icraabta ficilka waa la qadaray buu la jeedaa marka wain kaanat nuun nuunta hadday tahay laakiinse mubaasharatan mid la baashirtay liaakhirihi meesha ugu dambaysa lafdan si muuqata laakinahaa munfasilatun way ka soocan tahay canhu way ka soocan tahay taqdiiran hee waqad ashartu ilaa dalika kullihi maalan waa yahay wa amaa icraabuhu miya fii maa cadaa haadayni lmowdicayn fabirafci weeye wاlnasbi wاljasmi weeye naxw yaquumu zaydun walan yaquuma zaydun walam yaqum hada bilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin